alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiru suurati albaqara khaas ahaan waxaynu joognay aayadda afar iyo sagaashan iyo shan iyo sagaashan aayadda saynu sheegnay waxaa looga jeedaa labada aayadood mubaahalo oo nimankii yuhuudda ahaa baa loogu yeedhayaa in haddii ay xaq ku sugan yihiin siday isu qabaan inay sidan markaa mubaahalo awaarhtan ku galaan mubaahaladu waa in la habaaro labada markaa qole iska soo hor jeeda ka markaa waxa weeye baatilka ku sugan ama beenta sheegaya in la habaaro weeye markaa awaartan weeye waxaa la odhanayaa ilaahow markaa labadeeda qolo qolada markaa been sheegaysa ama qolada lunsan halaag baa la odhanayaa mubaahaladu saas yadaa weeyi waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray qoladii kiristaanka ahayd ee nasaara najraan inuu mubaahalada la galo waatuu allah yidhi faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilmi faqul tacaalow nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin hadday mar dambe hadday kula doodaan waxaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa kaalaya oo carruurihiinna iyo carruuraha yagaba aan keenno dumarkiinna iyo dumarka yagaba aan keenno labadiinna qoloba ha yimaadaan iyagoo markaa waxa weeye dumarkoodii iyo carruurtoodiiba wataa dabeedna markaa aan habaarno labada qolo qolada markaa lunsan ama beenta sheegaysa uma nabtahil waa waartamaynaa fanajcal lacnata allaahi cala alkaadibiin waxaan ka yeelaynaa lacnadda ilaahay mid ku kor sugan baynu ka yeelaynaa oynu ku habaaraynaa dadka beenta sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii nasaarada ahaa nasaara najraan kiristaankii reer najraan sidiibuu u bandhigay deed mubaahaladii waa ka baqeen kadibna markii dambe waxay yeeleen inay jizye iyo gibir bixiyaan ayay markaa yeeleen oo aqbaleen mubaahaladiina waa diideen waayo waa garanayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaq sheegaayo tii mid la mida ayaa yuhuudda in lala markaa awaartamo oo cidda markaa lunsan ama beenta sheegaysa in la habaaro la yidhaah in u soo baxno macnaha aayadda looga jeedaa saas weeyaane markaase iyaguna yuhuudduna may yeelin arrinka noocaas waxaa markaa soo aroortay xadiis marfuucnimona waa loo soo wariyey hadday yuhuuddu markaa maalintaas ay yeeli lahaayeen dhammaan yuhuuddu waa wada dhiman lahaayeen aasaar badan oo laga soo warinaayo cabdullaahi bnu cabbaas oo asaaniid saxiixa kaga soo aroorto sidaa sheegaysaana waa jirtaa xadiis marfuucnimo loo soo wariyey oo macnaha tilmaamayaana waa jiraa marka calaa kulli xaal taasina waxay ka mid tahay yacni marka adilada caddaynaysaa inay markaa garanayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi xaqa yahay iyo rasuul xaqa inuu yahay inay garanayeen ayaa marka ay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya oo beeninta ay beeninayeen kamay ahayn garasho waa ay garan waayeenoo waxay ahayd xaasidnimo ay xaasidayaan sidaynu ku soo marrayba aayadda sagaashanaad bi'sama ishtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu bagyan an yunazila allahu min fadlihi cala man yashaau min cibaadih marka waxa weeye ka ahayd bagyi iyo xaasidnimo ay xaasidayaan bay ahayd siduu carab uga soo baxa oo annaga nooga soo bixi waayaa yacni saanu u dabagalla iyaga taas yadaabay ahayd taas yadaa ayay markaa ahayd marka adduunyadii ayay doorteen oo aakhiro ka doorteen waayo aakhiro siday aakhiro ku badbaadi lahaayeen ma yeelin waxay doorteen adduunyay markaa doorteen iyo magac iyo maamuus iyo maal iyo waxaasay doorteen yacnii aakhirana way iskaga tageen yacnii aakhiro camalkii ay ku badbaadi lahaayeen way ka tageen allah wuxuu idhi qul waxaad tidhaahdaa ay lahum eh, yahuudda waxaad ku tidhaahdaa in kaanat lakum addaaru alaakhira hadday idinka ahaatay mid idiin sugan daarta aakhiro ay iljannatu jannadu mid idiin sugan hadday ahaatay cinda allaahi allah agtiisa mid idinku sugan ay ahaatay oo istiqraarka yacni marka ayaa labadaba yacni ay ku tacalluqayaan lakum iyo cinda allaahi weji labaad waa jiraa cinda allaahi in khaalisatan lagu tacalluq siiyana waa jirtaa lagu camal siiyo khaalisatan xaalay saafi tahay oo idinka idin gaar tahay khabarkii kaanat waxay noqonaysaa lakum yacni marka ayay noqonaysaa khaalisatanna marka waa la xaalaynaya weji labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo yacni khaalisatan baa khabarka noqonaysa culamada qaarkoodna sidaa waa mareen marka lakum waxay noqonaysaa markaa khaalisatan inay ku tacalluqdo calaa haada qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa in kaanat hadday ahaatay lakum ay kaa'inatan lakum mid idinka idiin sugan hadday ahaatay addaaru alaakhiratu daarta aakhiro ay iljannatu jannadu cinda allaahi allah agtiisa mid idinku sugan ay ahaatay khaalisatan xaalay idiin barax la'dahay oo idiin saafi tahay khaasatan ay idiin gaar tahay min duuni innaasi dadka kale ay idinka gaar tahayoo aan dadka kale idinla wadaagayn kamaa zacamtum sidaa idinku sheegateen ama malayseen fatamanaw lmowta geerida tamaniyoo jeclaysta in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar ruu sheegayaa fatamanaw lmowt yacni geerida markaa tamaniya tacallaqa bitamanaw tamanaw waxaa ku tacalluqay ashartaani labada shardi baa ku tacalluqay labada shardi wuxuu u jeedaa in kaanat iyo in kuntum ayaa looga jeedaa calaa ana alawala qaydun fi saani lagu socdo in ka hore uu qayd iyo shardi u yahay ka labaad uu yahay ay in sadaqtum fii zacmikum annahaa lakum haddaa ku run sheegaysaan sheegashadiinna aad sheeganaysaan annahaa daarta aakhiro oo jannada ahi lakum inay idinka idiin sugnaatay haddaa sheegashadaa ku run sheegaysaan fatamannaw lmowt waman kaanat lahu kay u sugnaatay yacni markaa daarta aakhiro oo janno ahi ay u sugnaatay walmuusilu ilayha almowtu waxa gaadhsiinayaana uu yahay geeri uu ay tahay walmuwasilu iyo walmuusilu labadu waa loo dabdin karaa waana bimacnan fatamanawhu geerida tamaniya waayo waa dariiqa aakhira ku gaadhi lahaydeen walan yatamanawhu allah wuxuu idhi ma tamaniyayaan abadan weligood ma tamaniyayaan oo ma jeclaysanayaan bima qadamat aydiihim ay bisabab aladii qadamathu kay hormarsatay daraaddii baynay u tamaniyayn aydiihim gacmahooda ay hormarsadeen oo min kufrihim gaalnimadooda ahaatay mintu waa bayaaniyo binnabiyi nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka kufriyeen almustalzimi kufrigaasoo laasimsanaaya likadibihim beensheegooda ay been sheegayaan laasimsanaaya wallaahu caliimun biaalimiin wallaahu allah caliimun waa u aqoon badan yahay bidaalimiina daalimiintoo gaalada ah waa u aqoon badan yaho dulmiga dhammayska tirani waa gaalnimo weeye waalkaafiruuna hum addaalimuun gaaladu iyaga ayaa daalimiin ah waatuu allah yidhi ina ashirka la dulmun cadiim alkaafiriina daalimiintuu ku fasirayaa waa dulmigii kaamilkaee dhammayska tirnaayoo gaaladaa loo jeedaa fa waa ka abaalmarinaya marka muraadka looga jeedaa waxay tahay haddaa marka waxa weeye daarta aakhiro idinka idiin sugan tahay oo aad janno gelaysaan si aad sheegaysaan oo xaq ku sugan tihiin bal markaa geeri tamaniya bimacnaa aan awaartanno oo aanu habaarno ciddeenna been sheegaysa ma muxamed baa been sheegaya mise markaa waxaa been sheegaya yuhuuda ayaa been sheegaysa markaa labadeenna qolo qolada been sheegaysaa yacni markaa aan habaaro sifadaa lagu habaarayaa marka sifada lagu habaaro dee ka markaa mubtilka ah ayaa ciqaabka ku dhacaya ayaa ciqaabka ku dhacaya tamanina waxa looga cabbiray yacnii marka cidii ay is awaadhayso oo cidda mubdilkaee baatilka u saaxiibka ama been sheegaysa ay awaadhayso qolo waliba waxay jeclaysanaysaa qolada kale inay halaagsanto baatilkoodu caddaado ayay jeclaysanayaan marka halkaasaa tamanigu ka soo gelayaayo awaartankii ama mubaahaladii baa tamani laasimsanaysa laakiin keligiin iska tamaniya muraadka looga jeedaa ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa sida markaa ibnu cabbaas ku fasiray yacni jamaacaad taabiciinta ka midana ah laga soo wariyey ibnu kasiirka iyo tafaasiir kalena ay caddeeyeen in looga jeedo mubaahala laga tilmaamaayo waxayna ka mid tahay min adalli daliil dalaa'isha caddaynaysaa ee ugu cadcad bay ka mid tahay in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul xaqa ahaa qur'aankuna uu xaq yahay may dhicin inay tamaniyaan ilaahayna waa sii sheegay inaanay markaa tamaniyi doonin oo jeclaysan doonin geeri walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydiihim oo qofkay og inaan aakhiro waxba kaga horrayna cadaab iyo ciqaabi u taallo dee geeridii markaysaa ma jeclaysanayo wuxuu jeclaysanayaa inuu noolaado ayuu markaa jeclaysanayaa oo marka waxa weeye yacni marka aakhiro dee in cadaab u yaallo cidda ogi waa ka sii daran tahay siday marka geerida u necab tahay siday dadka kale u necab yihiin walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa min alladiina ashrakuu allah wuxuu yidhi walatajidannahum ay wallaahi allah baa ku dhaartay latajidannahum ku ogaatee oo ku ogaatee oo ku ogaatee nuunkaa shadan haddaad aragto waxay ka dhigan tahay ficilka saddex goor in lagu celiyey ayay ka dhigan tahay laamkaa ku jirana hortii baa dhaar la qadarayaa muwadi'a lilqasam baa liha ay lijawaabi alqasam dhaar jawaabteed bay gogol dhigtaa wallaamu fii la afcalanna aw qad aw in ilqasamu qablu yuctaqad yacni laqad iyo la in iyo la afcalanna laamka saddexdaa ficil ku jira waa misaallaa looga jeedaaye yacni markaa dhaar baa horteedla ictiqaadi ah dhaarta ha la sheego ama ha la qadare walatajidannahum ay wallaahiyo latajidannahum ku ogaatee oo ku ogaatee oo ku ogaatee yuhuudda axrasa annaasi inay yihiin dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin ku ogaatay oo ku aqoonsateen tajidu waxaa looga jeedaa tii wujdaanka ahayd ee cilmiga ahayd baa loo jeedaa wujdaanka cilmiga ah tajidu markay cilmi looga jeedo taclamu ay la macno tahay laba mafcuul bay qaadanaysa mafcuulkii koowaad waa damiirka haada miimku waa calaamatu ljamci mafcuulkii labaadna waa axrasa weyi ku ogaatay oo ku aqoonsatee yuhuuddu inay ahaadeen axrasannaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan calaa xayaatin nolol inay noolaadaan kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin ku ogaatay oo ku aqoonsateen wa min aladiina ashrakuu ay wa axrasa qaar kaga dadaal badan inay yihiin ku ogaatee min aladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyee ilaahay u shariig yeelay ee cid kale ilaahay la caabudaayey kuwaana qaar nolosha kaga dadaal badan inay yihiinoo ka jecel oo uga dadaal badan inay yihiin sidaa ku aqoonsatay oo ku ogaatay yawaddu axaduhum low yucammaru alfa sanatin wamaa huwa bimusaxsixihi min alcadaabi an yucammar yawaddu axaduhum midkood wuxuu jeclaysanayaa ama la yidhaahdo waxay ilaahay u shariig yeeleen kuwa mushrikiinta ahi yawaddu xaaluu jecel yahay axaduhum midkood uu jecel yahay low yucammaru alfa sana ay an yucammara alfa sana in la cimri siiyo kun sano oo kun sano noolaado ayuu jeclaysanaya lowdu waa masdariyu wamaa huwa ay wamaa axaduhum bimusaxsixihi huwadu axad bay u noqonaysaaye midkood ma ahaan miduu ka fogaynaayo min alcadaabi ay canilcadaabi cadaabka xaggiisa miduu ka fogaynaayo ma aha an yucammara ay tacmiiruhu cimri dheerayntiisa loo cimri dheereeyaa cadaabkii kama fogaynayso oo cadaabkii kagama baaqanaayo wallaahu allah basiirun waa u aqoon badan yaho waa u arag badan yahay bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa nimanka yuhuudda inay nolosha aad iyo aad u jecel yihiin aadna nolosha ugu dadaalayaan aad u geeri necab yihiin dadka kuwa nolosha ugu dadaalka badan inay yihiin oo xataa mushrikiinta ay ka dadaal badan yihiin mushrikiinta waxaa ka mid ahaa niman majuus la yidhaahdo oo dabka caabuda marka aad iyo aad bay nolosha u jeclaayeen waxay boqorradooda ku salaami jireen cish alfa nayruus yacni kun nayruus ama kun dabshid noolow yacni kun sano waxay odhan jireen zihazaar saal mufasiriinta qaar waa soo naqlinayaano cabdullaahi ibnu cabbaas baaba cabbiray <laughs> waa farisi zih hazar saal waxay la mid tahay baa layihi tamatac alfa sana raaxayso kun sano oo farxad ku raaxayso hazaar waxay ka dhigan tahay alfa saalna waxay ka dhigan tahay sana zihna waxay ka dhigan tahay tamatac yacni farxad marka ku raaxayso marka aad iyo aad bay nolosha u jeclaayeen inay markaa noolaadaan zaman aad u badan marka aad bay ugu dadaal badeen kuwaana waa ka daran yihin baa ilahay yidhi walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa min aladiina ashrakuu axrasa annaasi waa caam dad oo dhan bay ka dadaal badan yihiin wa min aladiina ashrakuna waa khaas oo min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam cid gaaraa lagu cadfay ciddii caamka ahayd baa lagu cadfay marka wa min aladiina waxay ku cadfantahay annaas bay ku cadfantahay min jihati almacnaa waayo axrasa annaasi baa waxay ka dhigantahay axrasa min annaasi dadkay uga dadaal badan yihiin wa min aladiina ashrakuuna waa uga dadaal badan yihiin nolosha yaa markaasaa waxa uu allah inoo sheegayaa yacni kuwaasi waxay jecel yihiin in marka ay noolaadaan yacni kun sano la cimri siiyo weliba kunku waxay yidhaaheen culammadu taxdiid ma aha tagsiir baa looga jeedaa oo ka badan marka waxa weeye waa marka waa imanaysaa ashyaada qaarkood baa marka tagsiir loo sheegaayo yacni waxa weeye marka tiro la sheegaa laakiin tiradu aynay maqsuud ahayn waa sabciina mara oo kale istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum yacnii toddobaatan goor haddaad ilaahay dembidhaaf uga barido ilahay uma dembi dhaafaayo khusuuska toddobaatanka looma jeedin waxaa laga tilmaamaya wax fara badan ya ayaa laga tilmaamayey marka nacaybka geerida ay necab yihiin iyo dadaalka badan ee nolosha ku dadaalayaan yacni marka aad yo aad baa marka yuhuudda u daran yahay saas aawadeed waxay markaa jecel yihiin inay iska noolaadaan bay markaa jecel yihiin geeridiina aad iyo aad bay u neceb yihiin allah wuxuu yidhi walatajidannahum ay wallaahiyo latajidannahum ku ogaatee oo ku ogaatee oo ku ogaatee laamu qasam laamkani waa laamun qasam weeye jawaab dhaareed bay gogol dhigaysaa muwadi'a lilqasam baa la yidhaahdaa axrasa annaasi dadka qaar ka dadaal badan inay yihiin baad ku aqoonsanaysaa ku ogaanaysaa calaa xayaatin nolol dadaalka ay ku dadaalayaan dadka kale qaar uga badan oo uga dadaal badan inay yihiin baad ku aqoonsanaysaa ku ogaanaysa axrasa min annaasi calaa xayaatin baa macnuhu u dhacaya wa min alladiina ashrakuu axrasa min aladiina marka min aladiina waxay ku cadfantahay annaasi bay ku cadfan min jihati almacnaa maxaa min jihati lmacnaa loo leeyahay axrasa annaasi baa waxay ka dhigantahay axrasa min annaasi dad oo dhan bay uga dadaal badan yihiin nolosha ya wa min aladiina wa axrasa min aladiina kuwiina waa kaga dadaal badan yihiin waa la ifraadiyey oo ismu tafdiilkii waxa laga dhigay mufrad baa laga dhigay oo marka jamac yacni marka waxa weeye lagaga khabraayo ama marka waxa weeye laga tilmaamaayo eh, ama lagaga warramaayo uuna eh, yahay mid waxa weeye macrifo loo idaafeeyey ifraad iyo tadkiir in loo laasimo iyo in la waafajiya labaduba ku bannaan yihiin marka labadii weji jaa'iska ahaa mid ahan baa la maro waxaa loo laasimay yacni ifraad iyo tadkiir ayaa loo laasimay wamaa limacrifatin in udiifa duu wajhayni can dii macrifa waa ka yidhahda marka ibnu maalik wa min aladiina ashrakuu wa axrasa min aladiina waxaad kaloo ku ogaanaysaa inay uga dadaal badan yihiin min aladiina kuwii ashrakuu mushrikiinta ahaa ee ilaahay cid kale la caabuday majuuskaa ka mid a ah. almunkiriina lilbacsi calayha almunkiriina ee dafiraayey lilbacsi soo saarka dafiraayey calayha ay cala alxayaati nolosha si ay kuwaasi ugu dadaalayaan si ka daran bay iyagu ugu dadaalayaan qolada yuhuuddu licilmihim ogaalkay ogaadeen daraaddeed bianna masiirahum meeshay ku dambaynayaan annaaru naar inuu ahaaday meeshay markaa ahaanayaan ee ku dambaynayaan naar inay tahay duuna almushrikiina mushrikiintu sidaas ma oga in masiirkoodu naar yahay liinkaarihim lahu bacsiga inkaarkay inkirayaan daraaddeed baynay u ogeyn oo nimanka mushrikiinta ee dee dabka caabudayaa ama nimanka mushrikiinta ahi qaalibkoodu way inkirsanaayeen xataa mushrik alcarab badankoodu qiyaamada way dafirsanaayeen ya majuuska nimanka la yidhahdo dabka caabudaana qiyaama inuu jiro iyo soo saar waa dafirsanaayeenoo dee may ogayn marka naar inay geli doonaan kamay warqabin marka sidaas aawadeed yacni cidda og marka bacsi inuu jiro naarna ay gelaysaa waa uga dadaal badan tahay cidaan kama warqabin naar inay gelayso nolosha waa uga dadaal badan tahay licilmihim ogaalkay ogaayeen daraaddeed eh, iyagu yuhuuddu bianna masiirahum annaar in meesha ay ahaanayaan ee ku dambaynayaan naar tahay duuna almushrikiina mushrikiintu aynay saas ogeyn liinkaarihim lahu bacsiga inkaarka inkirayaan daraaddeed baynay sidaa u ogeyn yawaddu axaduhum yawaddu wuxuu jeclaysanayaa ama yatamanaa wuxuu tamaniyayaa axaduhum midkood istiinaaf laga dhigo ama marka waxa weeye lagaba xaaleeyo ashrakuuda laga xaaleeyo waawu damiirkeeda yawaddu wuxuu jeclaysanayaa an yatamannaa axaduhum midkood low yucammaru alfa sana ay an yucammara alfa sanati in la cimri siiyo kun sano oo loo cimri dheereeyo kun sano ayuu jeclaysanayaa low masdariyatun lowdu waa masdariyo marka iyadiyo ficilka ka dambeeya ayaa masdar la yacni markaa waxa weeye masdar laga dhalaalinaya an yucammara ay itacmiira marka mafcuulkii buu noqonayaa yowaddu mafcuulkeedii ayuu noqonaya wuxuu jeclaysanayaa midkood ee low yucammaru attacmiira cimrisiinta loo cimri dheereeyo ayuu jeclaysanayaa maxay la cimri siiyo alfa sanatin darafkaa waxa weeye atacmiira oo masdar ah masdarulmu'awal ayaa markaa ku camalfalaya masdarka mu'awalka ah oo atacmiira ah waa ah, mafcuulu bihi buu noqonayaaye isaga ayaa markaa ku camalfalaya bimacnaa an an buu la macno yahay wahiya iyadu antu bisilatihaa yacni siladeeda xaalay ku dheehan tahay fii ta'wiili masdarin masder ta'wiilkiibay ku sugantao waa masder mu'awalah waa masder laga dhalaalinayo attacmiira ayuu noqonaya mafcuulu yawaddu mafcuulu bihigii yawaddu lahaa ayuu markaa noqonaya wamaa huwa ay axaduhum axadkay u noqonaysaa huwadu wamaa huwa bimusaxsixihi ay wamaa axaduhum bimusaxsixihi midkood ma ahaan miduu ka fogaynaayo mubcidihi miduu ka fogaynaayo min alcadaabi cadaabka annaari naarta an yucammara ay tacmiiruhu cimrisiinta la cimri siinayo loo cimri dheeraynaya miduu markaa cadaabka ka fogaynaya ma aha min alcadaabi ay can ilcadaabi baa macnuhu u dhacayaayo zaxzaxa waxay ku gudubtaa can bay ku gudubtaa faman zuxsixa can innaari wa udkhila aljanna marka can baa lagu gudbiya marka mintu waa bimacnaa can bay noqonaysaa an yucamarana ay tacmiiruhu waxay noqonaysaa cimrisiintiisa ayuu markaa noqonaya marka bimusaxzixihi ayaa faacil u qaadanaysa yacmalu camala ficlihi sabcatun toddoba camalka ficligiisa camal fala marka ismu faacilka ayaa faacilnimo u qaadanaya masdarka mu'awalka ah an yucamara ay tacmiiruhu waa faacilu musaxsixihi musaxsixihi faacilkiisi weeye ay tacmiiruhu cimrisiintiisu yacni marka cadaabka ka fogayn maayo wallaahu allah basiirun waa mid u arag badan oo u ogaal badan bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan bilyaa'i wataa'i ya iyo ta buu ku sugan yaho waa laba qiraa'a weeyi fayujaazi'ihim waa ka abaalmarinayaa jumhuurku waxay akhriyeen yacmaluuna ayay akhriyeen axad alquraa'i halaasa ayaa wuxuu akhriyey tacmaluuna ayuu akhriyey waana isku khilaafsan yihin culammadu quraada saddexda ah ee tobanka dhammaystiraya qiraa'aadkoodu mashaadda mise waxa weeye qur'aannima loo yacni akhrinayaayo waa mutawaatiro waa la ysku khilaafsan yahay waxay markaa culammada qaarkood ay maraan inay qiraa'aadkoodu mutawaatir ay yihiin oo ay markaa qur'aannimo loo akhrinaayo shaadda aynay ahayn yacni markaa saasaa jamac culammada ka midii ay doorteen fa yujaazihim waa ka abaalmarinaya allah waxa uu yidhi qul man kaana caduwan lijibriila fainahu nazalahu cala qalbika biidn illahi musadiqan lima bayna yadayhi wahudan wa bushraa lilmu'miniin qul waxaad tidhaahdaa man kaana ku kastoo ahaaday caduwan lijibriila jibriil col la ahaaday ay falyamut haydan yacni marka waxaway cadhaha dhinto ha bakhtiyo ama waxaway falaa wajha licadaawatih cadaawadiisa weji kuma sugnaan ama faqad kafara waa gaaloobay yacni waxbaa la qadarayaa siyaaqa laga fahmaayo oo laga garanaayo fa innahu nazalahu iyadu markaa ma noqonayso jawaabtii markaa shardiga markaa noqon mayso laakiin tacliil ka sii dambeeyo weeyoo sababayn ah fa innahu jibriil nazalahu qur'aanka waa soo dedejiyey calaa qalbika qalbigaaga ayuu nebi muxammedow calayhi salaatu wasalaam qur'aanka ku soo dedejiyey biidni illaahi wuxuu soo dedejiyey idanka ilaahay xaaluu ku dheehanyaho ku lammaan yahay musadiqan limaa bayna yadayh wuxuu soo dejiyey qur'aanka xaal qur'aanku ahaaday musadiqan mid rumaynaaya limaa bayna yadayhi ay liladii kii bayna yadayhi hortii markaa sugnaaday ama hortii jiray xaaluu rumaynaayo kutubtii ka horraysay xaaluu rumaynaayo qur'aanku ayuu qur'aanka soo dejiyey wa hudan ay wahaadiyan iyo xaaluu yahay mid wax hanuuninaya wa bushraa iyo mid bushaaraynaya lilmu'miniina mu'miniinta hanuuninaya u bushaaraynaya xaaluu sidaa yahay ayuu soo dejiyey man kaana ku kastoo ahaaday caduwan lilaah allah col la ahaaday wa malaa'ikatih malaa'igta ilaahayna col la ahaaday wa rusulihi rasuullada ilaahayna col la ahaaday ee muxamed ka mid yahay calayhi calayhi asalaau wassalaam wa jibriila iyo jibriil col la ahaaday wa miikaala iyo miikaa'iil col la ahaaday fa ina allaha caduwu lilkaafiriin ay faqad kafar waa gaaloobay fa ina allaha allah caduwun col buu la ahaaday lilkaafiriina gaalada col ayuu la ahaaday labadan aayadood waxaa la yidhi nin la odhan jiray ibnu suuriya sida la soo wariyey oo culammadii yuhuudda ka mida ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey ka waxyiga kuu keenaa malagga waxyiga kuu keenaa waa kuma markaasaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa jibriil markaasuu yidhi kaasi waa cadowgayaga weeye buuri jibriil waa ka cadowgayaga ah waxaanu la yimaadaa cadaab iyo khasfi iyo dhulgoyn iyo markaa ayuu la yimaadaa marka col buu isagu markaa colaad baa isaga naga dhaxaysa malagga ku keena waxyiga hadduu miikaa'il ahaan lahaa waa ku rumayn lahayn ya waayo isagu barwaaqu la yimaadaayo barwaaqu keenaa ya iyo nabadgelyo marka waa rumayn lahayn bay yidhaahdeen marna waxaa la yidhahdaa cumar bnu khataab ayaa markaa meel yuhuuddu ay wax ku dhigan jireen ayuu maray dabeedna waa markaysaga waxbuu markaa yaro weydiiyey markuu wax yaro weydiiyey bay iyaguna su'aal weydiiyeen oo ku yidhaahdeen muxamed yaa waxyiga u keena dabeedna markaasuu yidhi jibriil baa u keena markaasay dabeedna hadalkan markaa ay yidhaahdeen hadalkan ay yidhaahdeen calaa kulli xaal nimankaa yuhuudda hadalkooda ayay ku soo degtay yacni aayaddani ibnu jariir atabari wuxuu yidhi ahlulcilmigu waxay ku kulansan yihiin culammada taawiilka qur'aanka iyo tafsiirkiisa taqaanaa waxay isku waafaqsan yihiin jawaab yuhuud loo jawaabayo inay marka u soo degtay yacni marka labadan aayadood sidaas yadaa in lagu ijmaacsan yaho culammada tafsiirkaoo dhammi isku waafaqsan yihiin ayuu ibnu jariir atabarina sheegay sababta marka ay u leeyihiin jibriil cadowga yaga weeye riwaayada waxaa ku sugan inay yidhaahdeen khasfi buu la yimaadaa iyo cadaab laakiin culammada qaarkood ashyaa kalena waa sheegeen oo waxay yidhaahdeen waxyaalaha ay yidhaahdeen yahuudi waxaa ka mid a waxaannu kula colnahay jibriil waxaa loo soo dhiibay risaaladda cid reer banu israa'iila inuu markaa u dhiibo ayaa loogu soo dhiibay dabeedna muxamed buu markaa u dhiibay marka waxa weeye sidaas aawadeed baa colaaddu nooga dhaxaysa sidaas aawadeed ayaa colaaddu nooga dhaxaysa marka adigu ashyaa kalena saas iyadaabaa loo sheega calaa kulli xaal allah wuxuu inoo sheegayaa jibriil waxyigii loo soo dhiibay ayuu amar ilaahay ciddii loogu soo dhiibay yacnii ku gaadhsiiyey oo ku dejiyey isagu iskama tasarrufin sidii la amrayna ma khilaafin laguma odhan eh, jibriil cid reer banu israa'iila waxyiga markaa eh, ku dejiyo qur'aanka u gee oo isagu miduu khilaafay ma aha laakiin markii horeba nebi maxamed baa loogu soo dhiibay amar ilaahay baa loogu soo dhiibay ciddii loo soo dhiibay la yidhi gaadhsii ayaanu gaadhsiiyey fa innahu nazalahu calaa qalbika biidni illaah tasaruf cindigiisaa ma aha idan ilaahay iyo amar ilaahay ayuu sidaa ku sameeyey marka risaaladu waa markii hore dee sidaasay ugu socotay isaguna waxa weye waa mid amiin ah oo waxyigii aamin ku ah waxba aan ku darsan aan khilaafin wax kale aan la iman marka waxa weeye shay lagula colloobaa meesha ma taal hadduu cadaab marka waxa weeye keenana dee amar ilaahay buu ku shaqaynayaa malaa'igtu waxaan la amrin ma sameeyaan wama natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik wax kastay sameeyaan malaa'igtu waxay ku samaynayaan biamrin min allah laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ya yacni marka waxa weeye wixii la amro ma khilaafaan ilaahayna ma caasiyaan yacni saas yadaa weey marka shay lagula colloobaa meesha ma taha cidda tidhaahda malaa'igta col baanu nahay ama cid malaa'igta ka midaannu col nahay waa gaaloobaysaa kaafir buu noqonaya saas aawadeed buu allah u yidhi man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala fa ina allaha caduwun lilkaafiriin waxaa la caddaynayaa inuu kaafir yahay xukunkiisa ayaa la caddaynaya ta kale waxaa laga qaadanayaa jibriil in lala colloobaa inay ka dhigan tahay allah iyo rasuulladiisi iyo malaa'igtiisoo dhan in lala wada colloobay inay ka dhigan tahay ayaa markaa laga qaadanayaa oo aayaddu ay tilmaamaysa yaa ta kale waxaa laga qaadanayaa hadal la yidhi in lagu kufrin karooo millada laga bixi karo qofku markaa odhaah uu yidhi ayuu ku gaaloobi karaa nimankani hadalkay yidhaahdeen yacni waxa weeye waa cadowga yaga ay yidhaahdeen baa lagu gaalaysiiyey hore gaalaha u ahaadaan laakiin hadalkana inuu gaalnimo yaho gaalnimo kalena ay kororsadeen ay tahay ayaa marka laga qaadanaya laga daliishanaya marka fa ina allaha caduwun lilkaafiriin waxaa loo yidhi yacni xukunkooda la caddaynayaa in arrinkaa ay la yimaadeen kufri ay tahay oo lagu gaaloobayo ayaa la cadaynaya saas aawadeed qof muslim ahaan jiray hadduu yidhaahdo jibriil waa cadowgayaga ama malaa'igtu waa cadowgayaga ama marka waxa weeye malaggaas ayaa cadowgayaga ah oo col nala ah aanu colnahay ama cadaawo naga dhaxaysaa wuxuu noqonayaa yakfur waa gaaloobayaa oo milladda islaamka waa ka baxaya allah waxa uu yidhi qul man kaana caduwan lijibriila fa innahu nazalahu calaa qalbik qalbiga waxaa loo sheegay si gaara waa maxallulwaxyi waa maxalkii fahamka iyo xifdiga yacni weeye sidaasaa loo soo gaar yeelay iyadoo qur'aanka nebi maxamed lagu soo rogay ayaa maxalka khaas ahaan loogu dejinayaa waa xaggee waa qalbiga weeye saasaa markaysaa loo soo khasisay wuxuu yidhi markaa eh, jalaaldiin asiyuuti raximah llah wa sa'ala ibnu suuriya annabiya sala allahu alayh wasalam aw cumara can man ya'tii bilwaxyi min almalaa'ika ninkii yuhuudiga ahaa ee culammada yuhuudda ka mid ahaa ee ibnu suuriya la odhan jiray saadku waa godan yahay ra'duna waa hoos dhiganta wuxuu weydiiyey annabiya nabiga sala allahu alayh wasalam aw cumara ama cumar weydiiyey labada riwaayaba waa la soo wariyey canman ya'ti bilwaxyi cidda waxyiga la timaada oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida oo nebiga u keenta fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ama cumar ba yidhi jibriilu jibriil weeye fa qaala wuxuu yidhi huwa caduwunaa waa cadowgayagii ya'ti bilcadaabi cadaab buu la yimaadaa keena walow kaana miikaa'ila hadduu miikaa'il ahaan lahaa la aamannaa waa rumayn lahayn warkuu leeyahay waa rumayn lahayn beenbeentiisa weeye waa beentii ay ku hadli jireen markayse markaa ayuunbay soo gelaysaa liannahu ya'tii bilkhisbi waasilmi ama wasalmi liannahu mikaa'iil ya'tii waa la yimaadaa bilkhisbi barwaaqa ayuu la yimaadaa iyo roob iyo wasalmi nabadgelya ayuu markaa la yimaadaa iyo heshiis fa nasala waxaa soo degay qul lahum waxaad ku tidhaahdaa man kaana caduwan lijibriil man kaana ku kastoo ahaaday caduwan col la ahaaday lijibriila jibriil col la ahaaday falyamut haydan waa jawaabu shardigii oo la qadaraa falyamut ha dhinto haydan cadho daraaddeed ha bakhtiyo ha dhinto fa innahu jibriil nazalahu qur'aanka waa soo dedejiyey ay ilqur'aana qur'aanka calaa qalbika qalbigaaguu ku soo rogay qalbigaaga nabi maxamedo calayhi salaatu wasalaam biidni illaah xaaluu idanka ilaahay iyo oggolaanshaha ilaahay iyo amarka ilaahay xaaluu ku dheehan yahay oo ku lamaan ayuu soo dejiyey biidni illaahi waxaa loo jeedaa biamri illaah amarka ilaahay oo bimacnaa ilaahay baa amray inuu ku dejiyo qalbiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga inuu ku dejiyo allah baa amray wuxuu qur-aanka qalbigaaga ku dejiyey musadiqan xaaluu qur-aanku ahaaday qur'aankaa laga xaalaynaya damiirka haadee nazalahu ku jira oo qur-aanka u noqonaya ayaa laga xaalaynaya to hore waxaynu ka xaalaynay faacilka ila nazla huwa weeyaane calaa qalbika biidni illaahi maqruunan biidni illah wuxuu qur'aanka ku soo dejiyey qalbigaaga musadiqan xaaluu qur'aanku ahaaday mid rumaynaayo limaa bayna yadayhi kii hortiis ahaaday oo kutub ah dhammaantood xaaluu wada rumaynaayo ay qablahu min alkutub hortii kuwii ahaaday ee kutub ahaaday yacni u wada rumaynaayo wa hudan ay wahaadiyan iyo xaaluu ahaaday mid hanuuninaayo ay min adalaalati baadida ka hanuuninaayo wa ay wa mubashiran iyo mid bushaaraynaya uu ahaaday biljannati janno ku bushaaraynaya xaalu janno markaa mid ku bushaaraynaya ahaaday lilmu'miniina muuminiinta janno mid ugu bushaaraynaya ahaaday man kaana ku kastoo ahaaday caduwan col la ahaaday lilaahi allah col la ahaaday wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahayna col la ahaaday wa rusulihi rasuullada ilaahayna col la ahaaday wa jibriila jibriilna col la ahaaday bikasriljiimi wuxuu ku sugan hoos dhiggiisa wa fatxihaa iyo jiimka in la kordhigo bilaa hamsin hamsana aynan la socon wa bihi iyo jiimka in la kordhigo biyaa-in iyo in la socoto wa duunaha iyo ya-du markaa inay ka madhan tahay wuxuu tilmaamayaa halkan afar qiraa'a ayuu tilmaamaya waxa weeye wuxuu noqonayaa markaa jibriil waa qiraa'o markaysagaa jiimkaa hoos dhigan saddex qiraa'ana jiimka kor dhigan saddexda qira'a ee jiimku kor dhigan yahay waxay noqonaysaa jabriil iyo jabra'iil iyo jabra'ila yacni marka waxa weeye midna hamsadii isagoo mahmuus ah ya yacni marka waxa weeye ina la socoto iyo iyadoo marka waxa weeye aan ah, hamsadii fatxadiiyo hamza aan la socon wa bihi biyaa'in iyo iyadoo markaysa markaa iyo ila socoto oo la yidhahdo jabra'iil la yidhaahdo yacni fatxadii waa kala siman tahay oo inta dambe o dhan fatxadu way u taallaa inta dambe o dhan fatxadu markay u taallo ayaa marka waxa weeye hamsadii baa iyo ila socotaa wa bihi hamsada oo biyaa-in i ku lamaan tahay wa duunaha iyadoo ya-du ka maran tahay marka waxay noqonaysaa fatxadu saddexda qiraa'ee dambe way u taallaa marka waxay noqonaysaa jibriil iyo jabriil waa bilaa hamsin markay tahay marka hamsada iyo in la socotona waxay noqonaysaa wajabra'iila wajabra'iila bay noqonaysaa markay ya ka madhantahay waduunaha ay waduunayaa ina waxay noqonaysaa wajabraila bay noqonaysaa wajabraila ayay noqonaysaa marka waa afar qira'a weeye adigu luqaad badan baa iskaga bannaan marka afartaasaa la akhriyey laakiin luqooyin badan baa jibriil ku bannaan oo ay gaadhsiiyaan qaarkood toban luqo in ka badan ay gaadhsiiyaan wa miikaala iyo miikaal cadfun cala almalaa'ikati malaa'igtaa lagu cadfay min cadfi alkhaasi cala alcaam xaal uu ahaadeen yacnii in eh, khaas lagu cadfay cid gaar ah oo malaa'igtii ka mida lagu cadfay ciddii guud ee malaa'igta ahayd oo jibriil iyo miikaalba ama miikaa'iilba waxay ka mid yihiin malaa'igtay ka mid yihiin markaa si gaara loo xusay oo loo sheegay si gaara ayaa iyaga loo xuso loo sheegay wa fii qiraa'atin wa mikaa'iila qiraa'ana waxaa ku sugnayd wa mikaa'iila baa ku sugnayd bihamzatin caal hamza ku sugan tahay wa yaa'in yoyo i ku sugan tahay wa fii ukhraa mid kalena waxaa ku sugan bilaa yaa'in hamsadii waa ku jirtaa laakiin yabay ka madhan tahay wa mikaa'ila iyo wa mikaa'iila iyo wa miikaala waa saddex qiraa'o iyaduna waa saddex qiraa'o weeyaan fa ina allaha caduwun lilkaafiriin fa ina allaha allaha caduwun col buu la ahaaday lilkaafiriina gaalada col buu la ahaaday marka waxay ka dhigan tahay in la qadaraayo faqad kafar waa gaaloobay cidda allah la collowda malaa'igtiisa la collowda rasuulladiisa iyo jibriil iyo mikaaiilba la collowdaa faqad kafar waa gaalowday fa ina allaha caduwun lilkaafiriin allahna col buu la yahay gaalada awqacahu isimka daahirka ah wuxuu dejiyey oo dhigay mawqica lahum oo dee maadaama la soo sheegay yacni waxaa ku fillay fa ina allaha caduwun lahum ilaahay col buu iyaga la yahay ilaa waa lasoo sheegay laakiin laakiin lilkaafiriinoo isim daahira maxaa loo keenay waxaa loo keenoo loo dejiyey xikmad baa ku jirtee bayaanan lixaalihim xaalkooda in la caddaynaayo inay kaafiriin yihiin in la caddeeyo la nasgareeyo sidaa la sajilo ayaa markaa la rabay oo marka waxa weeye markaa xaalkooda la caddaynaayo xagga diin ahaan inay gaalo yihiin saasaa isimka daahirka ah loo dejiyey mawdic damiirku ku fillaa marka laakiin faa'iidada ziyaadada ahee looga jeeday dee kama kaafinayn lahum saas aawadeed baa loo loo caddeeyey mm. allah waxau yidhi walaqad anzalnaa ilayka aayaatin bayinaat allah baan ku dhaartay xaqiiqe ee waa soo dejinnay ilayka adiga intii ka ahaatay nebi muxammedow ayaannu kugu soo dejinnay aayaatin aayado aayadahaasoo bayinaatin cadcad ay waadixaat wamaa yakfuru biha aayaadkaa kama gaaloobo kama kufriyo ila alfaasiquun kuwa taacada ilaahay ka baxay mooyaane cid kale aayadaha kama baxdo yacni fisqiguna waxaa loo jeedaa uun kii marka waxa weeye dhammayska tirnaa ee gaalnimada la macno ahaa wamaa yakfuru biha aayaadka kama kufriyo ila alfaasiquuna kuwa taacada ilaahay ka baxay oo si dhammaystiran uga baxay yacni mooyaane yacni markaa cid kale aayaadka ilaahay kama kufrido fisqigu marka wuxuu noqdaa fisqi yacni akbar oo gaalnimo ah iyo fisqi markaa fisqun duuna fisqin iyo fisqi ka sokeeyo fisqiga weynaanshaha badan ee gaalnimada ah oo isagu macaasi ah marka daacada ilaahay si kulliya haddii looga baxo daahiran waa baatinan dee kufray noqonaysa ya saas aawadee waatuu ilaahay yidhi markuu sheegaayey eh, ibliis fafasaqa can amri rabbih amarka rabbigiibuu ka baxay bimacnaa waxa weeye si kulliyi uga baxayoo waa kufriyaa loo jeedaa allah wuxuu inoo sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaad bayinaat oo waadixaad oo cadcad inuu allah ku soo dejiyey ayuu allah inoo sheegaya cidda ka gaaloobaysaana ee aayaadkaa beeninaysa ee ka kufrinaysaana waa cid taacada ilaahay ka baxday oo kufri iyo xumaan iska doonaysa weeye allah wuxu uhi walaqad anzalnaa ay wallaahi laqad anzalnaa xaqiiqee waa soo dejinnay ilayka adiga intii ka ahaataanu kugu soo dejinnay yaa muxammadu muxammadow waxaa fiicnayd yaa rasuulallaahi ama yaa nebiy allaahi in la yidhaahdo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aankaba ilaahay uguma yeedhin magiciisa qur-aanka gudihiisa marnaba kuma soo aroorin muxammadu tashriif la sharfaayo daraaddeed waxaanu allah yidhi laa tajcaluu ducaa'a arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda tafaasiirta lagu fasirayna waxaa ka mida in la yidhaahdo magiciisa ha ugu yeedhina nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxaad tidhahdeen yaa rasuul allahi yaa nebiy allah yaa yacni marka waxa weeye mar yaa ayuha arasuulu iyo yaa ayuha nabiyu baa ilaahay ugu yeedhaa marna sifo uu ku dheehan yaha loogu yeedhaa yaa ayuha almuzammil yaa ayuha almudathir yacni marka awsaaftaasaa loogu yeedhaa marnaba ma dhicin yaa muxammadu inuu ilaahay ugu yeedhay fi lqur'aani ma dhicin nebiyada kale waa dhacday inuu magacyadooda ugu yeedhay laakiin marka qur'aanka marnaba kuma soo aroorin sidaas aawoodee waxa fiican yaa rasuul allahi ama yaa nebiy allaahi in la yidhaahdo ayaa markaa fiicnayd aayaatin aayaad baanu soo dejinnay aayaadkaasoo bayinaatin cadcad waadixaatin cadcad nusakha qaarkood halkaa waxay qorayaan xaal oo inay bayinaad xaal tahay ayay markaa qorayaan nuskhooyinka qaarkoodna waa ka maran yihiin ziyaadada xaal ah waa ka maran yihiin waana nuskhooyinka saxiixa ah ee sawaabka ah waayo qaacidadu waxay tahay nakiradu haddaynay takhsiis qaadan yacni lama xaaleeyo ama macrifo ama nakiro takhsiis qaadatay ayaa la xaaleeya yacni waxa weeye maadaamay sidaas yadaa tahay waxa weeye sifo inay tahay baa qaacidadu keensanaysaa sidaasaana fiican raddun liqowli ibni suuriya ibnu suuriya ninkii la odhan jiray hadalkiisii raddin la radinaayo weeye linnabiyi nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi yacni lilnabiyi waxay ku tacalluqdaa qowlkay ku tacalluqdaa maa ji'tanaa bishay muxuu ku yidhi maa ji'tanaa bishayin waxba noolamaad iman yacnii wax xaqa noomaad keenin buu yidhi hadalkaasaa markaa la radinayaa la odhanayaa waxa weeye bayinaad cadcad baa la keeno oo nebigu calayhi salaatu wasalaam la yimi wamaa yakfuru biha ila alfaasiquun aayaadka bayinaadkaana kama kufriyo mooyaane kuwa taacada ilaahay ka baxay awa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun minhum awa kullamaa caahaduu ma mar kastay ballamaan oo u ballanqaadaan allaah cahdan ballan oo ballan marka waxa weeyaan ay siiyaan nabadahu miyuu tuurayaa fariiqun kooxi miyay tuuraysaa minhum iyaga ka midi bal akaruhum laa yu'minuun bal akharuhum laa yu'minuun ka soo guurtaasee badankoodu rumayn maayaan walammaa jaa'ahum rasuulun min cindi illaahi musaddiqun lima macahum allah wuxuu uhi walamaa jaa'ahum markuu u yimi yuhuudda rasuulun rasuul u yimi min cindi illaahi rasuulkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday markuu u yimi rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya markuu u yimi limaa macahum kii la jirkooda ahaaday rumaynaya markuu rasuulkaasi u yimi rasuulkaa rumaynaya markuu u yimi yacni markaa eh, kutubtii markaa la jirkooda ahaatay towraad iyo injiil nabada waa tuurayaan waa jawaabtii lama fariiqun koox baa tuuraysa kooxdaasoo min aladiina kuwii ka mida uutul kitaaba kitaabka la siiyey waxay tuurayaan kitaaballaahi kitaabkii ilaahay ayay tuurayaan ee towraad ahaa waraa'a duhuurihim waxay ka xoorayaan oo ka tuurayaan dhabarradooda dabadooday ka tuurayaan oo ka lalinayaan kaannahum laa yaclamuun waxay tuurayaan xaal ay shabbahayaan sidii qaar aan garanayn ay shabbahayaan oo la mid yihiin ayay tuurayaan yacnii kitaabka iyo wuxuu sheegayba waa iska xoorayaan oo waa iska tuurayaan allah wuxuu inoo sheegayaa ballanqaadka ay ballanqaadayeen qolada yuhuuddu oo ay odhanayeen rasuul haddii la soo diro waa rumaynaynaa oo waa raacaynaa rasuulkii markuu u yimi inay ballamadii iska tuurayaanoo ballankii aynay ilaalinayn waa aynay fulinayn ayuu allah inoo sheegayy marka cidday u ballanqaadayaan waa allah ama la yidhaahdo nebiga laftiisa markay u ballanqaadaan ballankii waxa weye waa iska tuurayaanoo waa ka baxayaan sidaana culamada qaarkood baa yidhi oo wax cahdi iyo ballana ma ilaalinayaan mana shay macruufo waa lagu yaqaanaa yuhuudda ballanburinta waa lagu yaqaanaa iyo ballanfurka waa lagu yaqaanaa wax ballan xidi maayaanoo ballan ma ilaalinayaan badankoodu waxay yihiin qaaraan markaa rumaynayn badankoodu waa qaaraan rumaynayn waxaa ka soo islaamay saas aawodee yuhuudda waa yaraayeen yaa kiristaankaa dad doori ka soo islaamaa laakiin waxa weeye yuhuudda waa yar yahay waxaa ka soo islaamaa waa yaryahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low aamana bii casharatu min alyahuud la aamana bi alyahuudu kulluhunna toban yuhuudda ka mida ah hadday rumayn lahaayeen toban yaa yuhuudi intay leegtay dhammaantood way wada rumayn lahaayeen oo way wada raaci lahaayeen tobankaasi waa maxay waa tobanka agtooda muqadamka ka ah yaa xuyayi ibnu akhtab iyo yacni kacbu bnu ashraf iyo ibnu abilxuqayq iyo yacni waxa weye nimankaa iyo kuwa la midka ah waa nimanka hogaamiyeyaashooda ah kuwaasay iska daba joogaan haddii toban ka mida islaami lahaayeen kulligood waa wada islaami lahaayeen ma wada islaami lahaa marka yacni yuhuudda waxaad ka soo islaamaa aad iyo aad bay u yaryihiin wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa rasuul ilaahay soo diray markuu u yimi oo rumaynaya kutubtoodii hore rumaynaaya kitaabkii ilaahay allah soo dejiyey bay tuurayaan oo xoorayaan waa tawraad iyo injiil ilaa sifada rasuulkaa ku sugnayd marka si aan loogu xujayn xukunkuu sheegaya iyo kitaabkiiba waa xoorayaan waxay qariyaan iyo waxay tuuraan bay marka ka dhigayaan tuurista ay tuurayaanna culammadu waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa yacni markaa waxa weeye camalka inay ka tuurayaan baa laga tilmaamaya oo waxaa loo jeedaa nabdi majaaziya laga tilmaamayaaye mid xaqiiqiya oo ay sidaa u lalinayaan ma aha wa qaala sufyaanu bnu cuyayna adrajuuhu fi alxariiri waaddiibaaj waxallowhu bialdahabi waalfida walam yuxilluu xalaalahu walam yuxarimuu xaraamah fadalika annabd sufyaan bnu cuyayna wuxuu yidhi mashaayikhdii shaafici buu ka mid ahaa culammadii markaa salafka weeye qarnigii labaad noolaa ayuu ka mid ahaa wuxuu yidhi waxay dhex geliyeen xariir iyo diibaaj diibaajkuna oo nooc xariirta ka mid a ah. yani waxa weeye daahirka waxa weeye wax yani u eg inay ikraamayaan oo sharfayaan bay la imanayaan xariir iyo diibaaj bay dhex geliyeen waxallowhu bidahabi waalfida waxay ku qurxiyeen oo ku dhaldhalaaliyeen dahab iyo fido walam yuxilluu xalaalahu walam yuxarimuu xaraamah xalaashiisii kamay xalaal yeelan oo xalaalnimo umay caqiidayn xaaraantiina kamay xaaraan yeelan oo xaaraannimo umay caqiidayn ee xaaraantii way xalaashadeen xalaashiina hadday doonaan waa xaaraantinimaynayaan ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban min duuni illahi wamasiixa bna maryam waa ka xadiiskii ibnu cadiyina tilmaamaayo xalaashii dee inay markaa culammadoodii iyo axbaartoodii iyo ruubaantoodii yacni markaa xaaraantii u xalaaleeyeen oo ay ka xalaal yeesheen haakada fadalika nabdu yacni tuuristu taas weeye buui allah waxa uu yidhi awa kullamaa caahaduu ay akafaruu biha miyay ka kufriyeen aayaadka yacni cadcad miyay ka kufriyeen oo ka gaaloobeen wa kullamaa caahaduu markastay u ballanqaadaan allaaha allaha ay u ballan qaadaan cahdan ballan ay u ballanqaadaan yacni macnaha marka waxa weye acdaw baa la tadmiiniyey baa layidhi marka waxa weeye ballan ay allah u ballan qaadaan oo bimacnaa ballan marka ay siiyaan cala aliimaani iimaanka ay ugu ballan qaadaan binnabiyi nebiga calayhi salaatu wasalaam ay rumaynayaan cala aliimaani binnabiyi nebiga calayhi salaatu wasalaam rumaynta la rumaynaayo ay u ballan qaadaan in kharaja hadduu soo baxo inay rumayn doonaan ay u ballan qaadaan aw innabiya ama nebiga ay u ballan qaadaan oo cidday u ballanqaadayaan la yidhahdo marka allah bay u ballanqaadeen ama la yidhahdo nebigu markii la soo diray dabadeed bay u ballanqaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam anlaa yucaawinuu calayhi almushrikiin inaanay gaalada aynay la soo safan oo aynay marka waxa weeye dirirta gaaladu la diriraysa la dagaalamayso nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaanay ugu soo kaalmayn oo la soo gaashaan qaban ama ku taageerin nabadahu waa tuurayaa ay taraxahu fariiqun minhum koox iyaga ka mida ayaa tuuraysa waxay ku tuurayaan binaqdihi burista markaa burinta ay buriyeen ballankaas oo ay markaa ku ballan fureen jawaabu kullama waa jawaabu kullama weeye markaysaa nabadahu fariiqun minhum kullama baa laga jawaabaya wa huwa maxalu istifhaam alinkaariy istifhaamka inkaariga ah yacni waxa weeye maxalkiisa weeye oo meeshu ku dhacaayo istifhaamku weeye oo waxaa macnuhu dhacayaa miyay tuurayaan awa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu markastay kastay ballan markaa u ballan qaadaanba nabadahu fariiqun minhum koox yaga ka midi miyay tuurayaan miyay tuurayaan marka wuxuu dhacayaa yani marka istifaamka halkaas inuu marka munsabi ku yaho ku dhacaayo wakada kafarudu uu qadaray lafteeda waa ku dhacaya saas aawadeed ba mulla cali alqaari uu yidhi yani marka waalkufru lmuqadaru munkarun aydan yani kufriga la qadaray laftiisa ila waa kan qadaray kafaruu biha oo yidhi markaa jumlada jumlada lagu cadfayaaye iyaduna waxay noqonaysaa maxalul inkaarkay noqonaysa istifaamkan inkaariga ah waxaa laga tilmaamayaa macno tawbiikh baa markaa hadda ku jira oo lagu canaananayo ayaa markaysaa ku sugan bal lilintiqaal guuris bay u sugnaatay hadalkii hore laga soo guuraayo hadalka dambe loo guuraayo aksaruhum badankoodu laa yu'minuuna ma rumaynayaan yacni waxaa ka rumaynaya waa yaryihiin walamaa jaa'ahum markuu u yimi rasuulun rasuul u yimi min cindi illaahi rasuulkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday uu yimi muxammadun sala allahu alayh wasalam waa la fasirayaa rasuulka la caddaynaya inuu muxamed yahay rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum kii la jirkooda ahaaday ee kutubtii hore ah towraad iyo injiil yacni markaa rumaynaya nabada fariiqun waa tuurayaan ama waa xoorayaan fariiqun koox baa tuuraysaoo xooraysa min aladiina uutuu lkitaaba ka mida kuwii kitaabka la siiyey ka midii waxay tuurayaan oo xoorayaan kitaaballaahi kitaabkii ilaahay ay tawraata tawraat baa loo jeedaa ila towrada waa kitaab allah soo dejiyey way taxriifiyeenuune waraa'a duhuurihim yacni dhabarradooda dabadooday ka tuurayaan oo ka xoorayaan ay lam yacmaluu bima fiiha min aliimaani birasuuli wahayrih waxaa looga jeedaa way xoorayaan camalfalkay iska tuurayaan wayna ku camalfalayn daahiran wa baatinan lam yacmaluu bima fiiha kumay camal falin wixii ku sugnaa yacni towraad ku sugnaa oo maxay ah min aliimaani iimaan ah maadaa ibhaam ku jiraayo mintaa lagu bayaaminaya mintu bayaaniyo weeye oo min aliimaani iimaan ah birasuuli rasuulka la rumaynaayo sala allahu calayhi wasalam iyo wagayrihi iyo markaa waxa weeye yacni cid kaleba markaa la rumaynaayo ama iyo wakayrihi waxaan iimaan ahaynba oo bimacnaa waxa weeye acmaasha kale laga tilmaamaayo ama la yidhaahdo birasuul iyo wakayrihi ashyaada kale la rumaynayo soo gelayso yacni markaa kitaabka munasalkee lagu soo dejiyey hadday tahay iyo hadday khayrkii tahayba kaannahum laa yaclamuun waxay markaa kitaabkaa ilaahay ay tuurayaanoo xagga dambe ka xoorayaan kaannahum laa yaclamuun xaal ay shabahayaan kuwa wax magaratade aan garanayn oo kale ay shabahayaan laa yaclamuuna maa fiiha waxa ku sugan ah, qaar aan garanayn oo kale ay shabahayaan oo min annahu nabiyun xaqun inuu nebi xaqa yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aw annaha kitaab ullah ama aayaadku inay yihiin kitaabkii ilaahay eh, qaar aan garanayn oo kale eh, ay shabahayaan ayay xoorayaan oo tuurayaan ayay xoorayaan oo tuurayaan allah wuxuu yidhi watabacuu waxay raaceen yacni yuhuudda ayaa la sheegayaa maa tatlu shayaatiinu ay maa talatu kay akhriday bay raaceen mudaaric baa laga cabiray lixikaayati alxaali almaadiya waxaa laga cabbiray marka waxaa sidii wax jooga ayaa mudaaric laga cabbiray maa tatlu ay maa talatu kii ay akhriday bay raaceen ashayaatiinu shayaadiintu ay akhriyeen calaa mulki sulaymaana ay calaa cahdi mulki sulaymaana ama fii cahdi mulki sulaymaana wakhtigii mulkigii sulaymaan waxay shayaadiintu akhrinayeen ayay raaceen ee sixirka ahaa wamaa kafara sulaymaan wamaa kafara ma gaaloobin baa allah yidhi wamaa kafara ma gaaloobin sulaymaanu nebi sulaymaan ma gaaloobin walaakina ashayaadiina ha yeeshee shaydaamada kafaruu gaaloobay waxay gaaloobeen yucallimuuna xaalay barayaan annaasa dadka ay barayaan kafaruu faacilkeeda oo damiirkaa baa laga xaalaynaya waxay gaaloobeen yucallimuuna ay mucallimiina xaal ay barayaan shayaadiintu ayay gaaloobeen annaasa dadka ay barayaan assixra sixirka ay barayaan wamaa ay waladii iyo kii ay barayaan unzila la soo dejiyey maada waxaa lagu cadfay assixraa lagu cadfay calaa qawlin tafsiir labaad waa jiraayoo maada naafiye ka dhigayaa wamaa unzila ay waladii unzila iyo kii la soo dejiyey ayay barayeen cala almalakayni labada malag korkooda lagu soo dejiyey bibaabila baabil gudaheeda lagu soo dejiyey ama xaal labada malag ay ku sugan yihiin bibaabila baabil ay ku sugan yihiin baabil ciraaq bay ka mid tahay haaruuta wa maaruuta ka bedelo calaa haaruuta haaruut lagu soo dejiyey iyo wa maaruuta maaruut lagu soo dejiyey labadii malag baa yacni markaa la sheegaya cadfubayaan iyo bedel baad ka dhigi kartaa haddaad cadfubayaan u laqbaysana waxay noqonaysaa haaruuta wa maaruut oo haaruut iyo maaruut ah labada malag markaa axwaan ayaa la tilmaamaya haaruut iyo maaruut ah wamaa yucallimaani may barayn labadaa malag min axadin cidnaba may barayn sixirka xataa yaquulaa ilaa ay ku yidhaahdaan may barayn innamaa naxnu fitna annagu waxaanu nahay oo qura fitnaanu nahay iyo imtixaan falaa takfur ha gaaloobin fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih fayatacallamuuna waa baranayeen yacni dadkii minhumaa labadooday ka baranayeen maa yufariquuna waxay ku kala geynayaan bay ka baranayeen ama fayatacallamuuna shayaadiintaa ka baranaysay minhumaa labadooda maa yufariquuna bihi waxay ku kala geynayaan bayna almar'i wa zawjih ama saxaradaa ka baranaysay minhumaa maa yufariquuna bihi waxay ku kala geynayaan oo ku kala kaxaynayaan baynalmar'i ninka iyo wa zawjihi haweenaydiisa ninka iyo markaa ooridiisa ay ku kala kaxaynayeen oo ku kala farqinayeen ayay ka baranayeen sixru tafriiq wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illaah wamaa hum bidaariina iyagu qaar dhibayay may ahayn yacnii saxaradu qaar dhibayay may ahayn bihi ay bisixri sixirka qaar ku dhibayay may ahayn min axadin cidnaba xaal axwaasha ka mida ilaa biidni illaahi xaal ay ahaadaan mooyaane qaar ku lamaan idanka ilaahay ee qadariga ah oo ilaahay qadar ahaan cidduu doono inay markaa sixirkaa ku bay ku dhibayeene cid kale kumay dhibi karayn idankana waxaa loo jeedaa biidni illaahi ay biidnihi alqadari idnigiisa qadariga ah baa loo jeeday ee qadar ahaan uu ilaahay u oggolaaday uu sidaa qadaray saas inay dhacdo u doonay uu qadaray wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum wayatacallamuuna waa baranayeen maa yaduruhum wax dhibaya ayay baranayeen oo aakhiradooda iyo markaa diinkoodaba dhibaya walaa yanfacuhum aan anfacayn walaqad calimuu allah baan ku dhaartay xaqiiqee waa ogaadeen oo waa garanayeen yuhuuddu laman ishtaraahu kii markaa doorsada oo sixirka ku beddesha yacni diinkiisa oo sixirka qaata maa lahu fi alaakhirati min khalaaqa inaanu ugu sugnayn aakhiro wax nasiib iyo dheefi aynay ugu sugnayn oo aanu dheef aakhiro ku lahayn taa waa garanayen walabi'sa maa sharow bihi anfusahum allah baan ku dhaartaye labi'sa maa sharow bihi anfusahum waxaa xumaaday aladii sharow bihi anfusahum kay nafahooda yacni ku iibiyeen ayaa markaa xumaaday oo dheeftii nafahooda ka tageen isagana ay qaateen oo doorteen oo sixirka ah low kaanuu yaclamuun hadday ahaan lahaayeen qaar garanaya hadday ahaan lahaayeen inuu waxa weeye yacni sixirku sidaa u dhibaato badan yahay oo aakhiro nasiib aynay ku yeelanaynin maa tacallamuuhu may barteen oo sixirka may qaateen aayaddani kolley waxay ku saabsan tahay yacni sixirka ayay ku saabsan tahay tafsiir labaad aayadda waa ku sugan yahay wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut in la yidhaahdo maadu waa naafiyo oo labada malag laguma soo dejin la yidhaahdo wejigaa kalena waa jira oo maad lehe mawsuulo weeyi tan waxaa laga tilmaamayaa nimanka yuhuudda la yidhaahdaa waxay u qabeen sulaymaan inaanu nebi ilaahay ahayn oo nebiyaday beeniyeen ayuu markaa sulaymaan ka mid ahaa waxay u qabeen inuu markaa ahaa saaxiro falallow ahaa ayay u qabeen falallow inuu ahaa bay u qabeen markaasaa ilaahay beri yeelayaa sulaymaan uuna caddaynayaa inaanu sulaymaan sixir shaqo ku lahayn sixirkaasina uu ahaa shayaadiintu waxay marka akhrin jireen oo cahdigii markaa nebi sulaymaanna ay marka waxa waxaweye akhriyeen oo faafiyeen yuhuudduna tii ka raacday sixirna aanu sulaymaan shaqo ku lahayn laakiin shayaadiinta ayaa gaaloobay dadkana sixirka marka waxa baray haddaba marka mawdican wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wa maaruut yacni labadan malak culammadu waxay yidhaahdeen waa laba malak oo ilaahay soo dejiyey amar ilaahay bayna ku shaqaynayeen malaa'igtuna wax cisyaana lama yimaadaan waxaa loo soo dejiyey fitno iyo imtixaan dadka inay sixirka baraan dadkana uga digaan dabeedna dadka lagu imtixaano cidda marka waxa weeye markaa naseexada khilaafta lagu imtixaano ayaa loogu talagalay marka iyagu cisyaan kuma dhicin waayo amar ilaahay baa markaa loogu soo dhiibay oo iyagu markaa dadkii ayay marka waxa weeye barayeen laakiin way uga digayeen waana u caddaynayeen amar ilaahay bayna ku shaqaynayeen wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur axadnaba may barayn ilaa ay ku yidhaahdaan fitnaanu nahay ee ha imtixaan baanu nahay ha iska ilaali waa uga digayeen waa uga nasteexaynayeen ciddii markaa nasteexada markaa khilaaftaa ayaa la eegayay ibtilaa iyo imtixaan baana loogu talagalay imtixaan iyo ibtilaa baa loogu talagalay marka waxa weeye yacni sidaa marka la yidhaahdana ishkaal kuma sugna macnaheedu maaha iyagu hadday barayeenna dadka kalena waa baran karaan ama marka waxa weeye dadka waa bari karaan macnaheedu ma aha oo waxa weeye dee shaybaa marna la xaaraantinimeeyaa marna waxa weeye yacni markaa la banneeyaa yacni sujuudda marka waxa weeye shakhsi loo sujuudo oo ixtiraam iyo taxiye looga jeedo sharaa'icda qaar buu ku bannaanaa sow ilaahay ma amrin eh, malaa'igtu inay u sujuudaan aadam sow waxa weeye markaa nebi yacquub uma sujuudayn yacni markaa labada waalid iyo inamaduba oo nebi yacquub dee uu ka mid yahay labada waalid se uma sujuudayn markaa eh, yuusuf yacni uma sujuudayn sharaa'icdooday ku bannaanay yacni wax shareeco ku bannaan baa shareeco kale xaaraan ku noqda marka in malaa'igta loo banneeyey labadan malag dadka inay baraan kama dhalanayso inay shareecadeenna ku bannaan tahay shareecadeenna markaa sixirka in la bartaa cidna la baraa waa arin xaaraana oo aan bannaanayn weeye waa arin xaaraana oo aan bannaanayn weeye marka waxa weeye yacni sharaa'icda qaarkood way kala duwanaataa saas yadaa bay markaa noqotaa marka imtixaan baa ilaahay ugu talagalay xaalku saas yadaa ahaa sixirkana cidda marka la sixrayo laguma dhibi karo waxaanu ilaahay u qadarin yacni waxa weeye ilaahay wuxuu u qadaray keliya ayuunbaa markaa dhibaato lagu gaadhsiin karaa wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illah marka sixirku waa xun yahay inaan la baran weeye inaan la isticmaalin weeye shareecadeenna xaaraan buu ku yahay barashada la baranayo isticmaalka la isticmaalayana waa midaan bannaanayn bal marka waxa weeye yacni kufri weeyaan bay yidhahdeen culammadu nooc ka mid inay gaalnimo tahay waa laysku waafaqsan yahay laakiin dhammaantii sixirku wada gaalnimo ma yahay mise ma aha taasaa khilaaf dhexdooda galay a'immada ay ku kala yaro duwan yihiin waxaana ka soo aroortay saxaabada markaa inay dili jireen qofka markaa falalowga ee saaxirka ah yani markaa saxaabo yani mutacadida ilaa shan saxaabi bay ka sugan tahay arrinka noocaas yani cumar bnu khaaab wuxuu amray an iqtuluu kula saaxirin wa saaxira yani markaa falalow kasta qof kastoo wax sixra rag iyo dumarba dila ayuu yidhi oo amar buu saas yadaa ku bixiyey asaanid sixaaxana lagaga hayaa oo marka waxaa saas kaga soo aroortay xafsa waa dishay jundub waa dilay cusmaan waa markaa dilay yani ilaa shan saxaabi ayay ka asaxdo ka sugan tahay yani markaa in falalowga la dilo yani marka ay ka sugan tahay waa arrin xad ah oo markaysa markaa saas yada in loo dilo marka ma kufri baa loo dilayaa dhammaantood mise waxaa loo dilayaa marka waxa weeye lidari shari sharkiisa in la daafacayo sharkiisa in la daafacayo imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa la istifsaalayaa waa la weydiinayaa waxaa la odhanayaa sif sixirak sixrak marka hadduu sixirka qirto sixirkaaga noo sifee noocii gaalnimada ah hadduu yani markaa sheego markaas waxay noqonaysaa markaa in dee waxaweeye istitaabo loo sameeyo hadduu ka toobadu keeni waayo la dilo saas iyadaabuu markaa leeyahay hadduu qirto inuu wax ku dilana in qisaas loo dilo ayaa markaa waxaweye ka imanaysa buu markaa odhanaya haddii kale tacziir baa lagu samaynaya yani imaam shaafici isagu saasuu qabaa imaam axmed riwaayada mashhuurka caanka ah wuxuu ku tegey in la dilaayo inkastoo riwaayo shaafici waafaqaysana uu marka uu leeyahay waxaa la soo wariyo tirmidi soo wariye xaddu saaxiri darbuhu bisayf xadka saaxirku waa in seef lagu dilo xadiis marfuucnimo waa loo soo wariyey laakiin nebiga kama sugna waxa weeye markaa yacni sida sawaabka ahi waa inuu mawquuf yahay weeye inuu mawquuf yahay weeyaan sida marka waxaa sawaabka ahi marka calaa kulli xaal yacni marka xukunka yacni sixirka kolay sii daran lama samayn karo biduuni kufrin qofku haddaanu gaalnimo la iman inuu sixirka markaysaa markaa weyn ee khatarta ah yacni lama iman karo kolley maba samayn karo oo shayaadiintu uma khidmaynayaan oo kuma caawinayaan haddaanu markaysaga kufriyin laakiin shardiga kufriga gaalnimada marka loo fuliyo shayaadiinta markaasay qofka u adeegayaan markaas ayay qofka iyaguna u adeegayaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk